الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii shan iyo tobnaad ee ka mida min kitaabi sifati salaati الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam intaynan faa'iidadii saddexaad dhammaystirkeeda aanan u gudbin mise labaad bay ahayd labaad dhammaystirkeeda aanan u gudbin alfaa'ida aluulaa gebagabadeedii waindaafa ilaa dalika mima lahu min almushabbahi min alxisati alatii lam taxsul ligayrihi fadahara bihada min fadlihi wa sharafihi calaa ibraahiima wacalaa kulli min aalihi wa fiihim annabiyuun waindaafa ilaa dalika mima lahu asalka jalaw lafaam fii fadli salaati calaa khayri اlanaam maa baa ku jirta mimaa baan halkaa dhigan wandaafa ilaa daalika maa lahu hadda idiin dhigan baan u malay maa baa usuusha badankeed ku jirta kitaabka dadaabacan ee weynna ku qoran taasi waa baraarujinta labaad wasaarad hadihi الsalaatu salaadan waxay noqotay daalata mid tusaysa calaa hada tafdiil fadliga dheeraadkee nabigu ummadda uu dheeryahay iyo uunka wa taabicatan lahu mid raacsanna way noqotay yacni mar salaadu waxay ku tusaysaa fadliga nebi maxamed ummadda iyo uunka u dheer yahay iyo khalaaqda marna iyadaa taabica ah oo fadligaa matbuuca ah, fadligaa ayada dhalahaya iyadaana farac noqonaysa oo markaasi salaadu waxay ka turjumaysaa oy raacaysaa daba joogtaa fadliga dheeraadka ilahay rasuulka uu sheegay wahiya salaaddii min muujibaatihi wa muqtadayaatihi baan marka hore shalay maraan umalaynaya mise labada ism faacil ism mafcuulba waan banaynay laakiin hadda waxaa muuqanaysa in laga dhigo ism mafcuul maadaama taabica layidhi wa hiya salaadii min muujabaatihi fadliga iyo tafdiilka nabigu uu leeyahay waxyaabaha uu keenayay ka mid tahay ayadaa faracoo dhalanaysa waxaan dhalinhaya fadliga fadliga dheeraadka nabigu uu leeyahay ayaa keena amaraadka ka dhasho wey wa muqtadayaatihi iyo wixii ka dhalanhaya fadliga nabi maxamed ummadda uu dheeryahay iyo khalaa'iqdo dhanba iyadaa tamaro ka dhaato waa taabica wey markaa matbuuc ma ah macnaha tambiiha saddexaad ee muuqanaya waxaa weeye shaekhulislaam ibnu teymiye iyo khayrkii iyo ibnuqayim iyo aad bay qadiyadan isku shabahidda lagu shabahay nebi maxamed salligiisii iyo salaadiisii lagu shabahay ibraahim iyo aalkiisii aad baa layskugu dhibay aniga shakhsiyan ima muuqato isku dhibkaas waa shalayna waa anigii baraarujiye wakhtigan waa iska yaraa khulaasadu waxaa weeye qaacido hadda ka hor aan tilmaami jiray ee ahayd waxyaabaha manaaqibta ah manaaqibtu ma tusta cala alafdaliya cinda ahli اlcilm almanaaqib laa tadullu cala alafdaliya inaad ruuxa qayb kaga fiican tahay ama mudnaan gooni a ah meel aad leedahay ama aad wax meel kaga dheer tahay ma keento inaad si guud uga fadli badan tahay tusaale gaaban ubay bnu kacab radi allaahu tacaala canhu waxaa lagu tiriyaa inuu yahay aqra'u saxaaba saxaabada ninkii qur-aanka ugu yaqaane wey wa maca daalika marka si guud loo firi abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali baa ka fadli badan laakiin qadiyadda qur xifdigiisa iyo itqaankiisa marka la firiya waa lambar kow sayidinaa cali saxaabada qadaha ugu yaqaana inuu yahay baan muran lahayn xadiid mursalana wa aqdaakum caliyi baaba ku yimid wa maca daalika abubakar iyo cumar iyo cudmaan inaad meel ku magacaaban oo meel aad ku caanbaxdo dadka aad wax ku dheeraata mowdic mucayan ah ma keenayso ummadda inaad kaga fadli badan tahay meel walba ayib waxbixintaad ummadda kaga fiican tahay laakiin qur-aan akhriskii kale iyo jihaadkii iyo qaraabo xidhiidhintii iyo sidqigii iyo waa lagaaga fiican yahay meeshan aad ku magacaaban baa lagugu ammaanay ku caanbaxday in nebiyullaahi ibraahim iyo aalkiisa salli weyn oo qiimo badan oo badan ilaahay ku salliyey owgeed yaa nabigii aalkiisa loogu shabahay ilaah waxaad nebi ibraahim iyo aalkiisa nabigana sii wey in nabiga meeshan laga dhigay mushabbah asigiiyo aalkiisa ibraahim iyo aalkiisana mushabahu bihi laga dhigay meeshan fii mowdici salaa ma keenayso in ibraahim wax dheer yahay nebiyullaahi moxamed ma keenayso marka almanaaqibu laa tadullu cala alafdaliya ee waxay keentaa keliya mowdica asaga ah goobta aad ku xusan tahay baa dadka wax ku dheer tahay laakiin goobaha kale waa lagaa badiyaa miyaanu isfahanay mise waraan jirin baan eendaldalhay oon la fahmayni muhiimaddu waxaa weeye meesha aad caanka ku tahay ummadda wax ku dheer tahay meesha unbaa marka la marahayo mundaantaada goonidaa la muujin meelaha kanna waa lagaa badshaa waaniga kugu miaaliy ubay ibnu kacab kugu miaaliy caliy wakadaalika mucaad ibnu jabal waxaa la sheegay oo axaadiis babal ku timid inuu ahaa aclamu asaxaabati bilxalaali waalxaraam saxaabada ninka ugu yaqaanay xalaashii xaraamka inuu abaa la sheegay xadiid baana ku yimid xasan maalinka qiyaame culummada muslimiintoo dhan iyo culummada adduunkoo dhan min abina aadam ilaa ummati muxamed sal alay salam inuu culummada hogaamin doono weliba uu ka horayn doonaa la sheegay marka la maraya booska alfiqu lxalaali walxaraam waa lambar kow laakiin xag kale waa laga fadi badan yahay marka meelaha kale la fiiriyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo eh, mxuu ahaaye saxaabo badan baa busta ku reebahaya goobtaas laakiin baaldhoor buu wataa idan waxaan oga jeednaa almanaaqib laa tadullu cala alafdaliya waa sidaa weligaa ku khaldami meel lagugu magacaabay ood ku caanbaxdo ummadda wax ku dheertahay taa keenayso inaad meel walba ummadda adugu aad shiindhaysay waa isfahnaan u malayn idan ibraahim waxba yaan la luluuqin yaan laysku rafaadin labaatan weji yaan la sheegin waa qananaf ta'wiilkaa dheere la wado waa qananaf ishkaalkaasna looma baahno waaridna ma aha ibraahim iyo ambiyadii aalkiisa ahayd salaadda salliga ilaahay ku salliyey ee ammaanay waxa weeye waa mid caan baxay oon cid heshay aan jirin isagoo hortii nabigana waxaynu u baryana kaasoo kale ilaahay inuu siiyo halkaa inuu ibraahim ku magacaaban yahay ummadda iyo ambiyada kale wax ku dheeraaday asagii ambiyada ka farcantay ma keenayso inuu ka fadli badan yahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam walidaalika waa manqaba u khaas ah fiiro gooni ah oo u khaasa ibraahim wey markaynu marayno fii baabi salaati calayh manqabadaa u khaaskaa keeni mayso inuu nebi maxamed waxyaabo kale iyo meelo kale kaga fiican ya waynu iskaranaan u malaynaya intaanaan barooji waan rabay shalayna wakhti ooma helin insha allahu tacaala waxaa soo socday radigii uu radinayay sheekhu wadaadkii falastiiniga ahaa ee yidhi aalka lagu sallin maayo maxaa yeelay qur-aankaba laguma sheegin walayta shicri cakuye maan ogaado maada yaquulu nashaashiibiyu nashaashiibi wuxuu eh, leeyahay ama uu kaga jawaabahayo yacni leyta shicri waa kelima loola yimaado litaxasur khabarkeedana wujuuban baa loo xadfaa cinda ahli carabiya ayib leyta shicri leytanii acrifu bay ka dhigan tahay leytanii aclamu alla maan garto cakuye maan ogaado ayib hawshaas maanta maxaa dhacay waxaase waxaasaa dhacay cakuye hebel wuxuu sameeyey maanta maan ogaado yaad leedahay inaad ogtay fulinimo aad ka ogtahay waxaa lagu yidhi meesha heble ahayd maanta intii fooda la isgashay yaa meydkii dhaawac la kala gurta nin fadal dheero ah ood qaraabatiinna meeshaad ku ogeyd waxaad dhihi layta shicrii maan ogaado maadaa facala fulaan ayib waa kelima marka loola yimaado litaxasur aw الta'asuf aw tamani macrifat اlmajhuul marka la soo gebagabayo tamani macrifat اlmajhuul shay aadan garanay wuxuu ku beekhaamay ayaad waxaad tamaniyeysaa ood jeclaysanaysaa inaad ogaato wuxuu ku beekhaamay adugu si kastaba noqoto waxaa weeye waa istifhaamun biusluubi اtamani istifhaamun biusluubi اtamani baa loo yaqaanaa caakuye maan ogaado alla maan ogaado oo kalon weeye maada yaquulu nashaashiibi nashaashiibi wuxuu ka ohan wuxuu leeyahay ku hadlay ama ku jawaabahaye xujiya gar u noqon iyo waman duul qad yaktaru ku kadsoomi kara ay dhici karto inuu ku kadsoomo bibahraji kalaamihi hadalkiisa baailkiisa wاlbahraju fi اluga اlcarabiya huwa اlbaطilu wاlradiu min kuli shay shay walba shayga u liita ee u ba'an ayaa bahraj la yidhaahdaa bahrajku mar waxaa la shayga muhmalkae muhdarkae bilaashka ah een mag iyo mawlax midna aan lahayn ayb huna waa maxay waa hadalkiisa baailka ah man yaktaru bibahraji kalaamihi ay bibaili kalaamihi hadalkiisan bilaashka een macnaha lahayn een xujo ku dhisnayn dadkan ku kadsoomahaya asaguba waxay ku hadlahayaan talow allowmaan ogaado fii man casaa fii man casaa dadkay dhici karto ama axadkay dhici karto waxay ka odhan lahaayeen an yunkira inuu inkiro atashahuda fi salaa atixiyaati salaada gudaheedaba haddayba dhaheen nabiga aalkiisa lagu salin maayo maxaa wacay laguma sheegin aayadda qur-aanka nabi maxamed aalkiisa waxaan jeclaan lahaa buu sheekhu leeyahay nashaashidii iyo cidda taqliidinaysa ku kadsoomaysa inaan ogaan lahaa waxay ugu jawaabi lahaayeen dadka ay dhici karta inay inkiraan tashahudba salaada ma laha dad baa dhici karta inay yidhahaan maxaa yeele laguma sheegin tashahud eh, qur-aanka ayib aw amase ankara inkira ay dhici karto inuu inkiro cala alxaa'idi tarka salaa xaaidu inay salaadda ka tagto yuu diidda wuxuu ha tukato maxaa yeelay waa aqiimu salaa sidii loo yidhi salaaddana yaan laga tegin loo yidhi ma hayno meel qur-aanku uu ku yidhi xaaidu salaadda ha iska dayso xaa'idoy salaadda tuko dadka sidaa ku andacon kara ay dhici karta inay la yimaadaan waxay ugu jawaabi lahaayeen inaan ogaadaan jeclaan laaba sheekhu ku yidhi wasaw fii xaydiha iyo soomka ay ka tegaysa markay xaa'idoda tahay ilan xaa'ida soonka ma soonto oo soo qadaysaa markuu taagan yahay ma soonto wuxuu ku leeyahay faman shahida minkum shahra falyasuma qur-aanku yidhi xaa'idana way soo gaadhay soomkii ha soonto axaadiitan kale iyo howlahaas iyo laguma sheego qur-aanka idan waa isku mid weeye ilxaaqu الnadiiri bالnadiir taswiyat اlmutamaahilayn waa masala daruuriya caqliya labada shay oo isku midka ah in isku xugum la siiyo waa mas'ala badiihiya aan u baahnayn weyn sharxan u baahnayn sharciyaadkuna ay ku kala socdaan labada shay ee kala duwan waa kala tegahayaan alikhtilaafu fi اlmacaani wuxuu keenaa alikhtilaaf fi اlaxkaam alistiwaa fi اlmacaani in laga sinaado macaanida iyo axkaamta iyo maqaasida in xukunka laga sinaaday keenaysa idan hadday cilladaad u ahayd nebi maxamed aalkiisa in lagu saliyo qur-aanku ma sheegin waxaan ku leenahay sidoo kale in la atixiyaadsado qur-aanku ma sheegin oo in xaa'do salaada ay iska dayso qur ma sheegin oon soonka aysan soomin dibna ka soo qadayso qur-aanku ma sheegin nebi maxamed iyo sunaa sheegtaye hawsha isku meel mari ama nacnacda wadaad uu naga daabuu sheekhu ku leeyahay bidacwa ayagoo ku andacoonaya ana allaha subxaanahu wa tacaala lam yadkur اtashahuda fi qur'an atixiyaad qur-aanka kuma sheegin wainamaa dakara ilaahay wuxuu sheegay alqiyaama istaag waquumuu lilaahi qaanitiin buu yidhi wاrukuucuu sheegay ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjudun baa la yidhi walatixyaad ma hayne xageed ka keentay ninka ku odhan kara ama ay dhici karta inay ka soo booddo warka asaga ah wadaadkii maxamed iscaafow maxaad ugu jawaabi caakuya waxaan jeclaan lahaa waxaad gar kuu noqon lahaa ninkaad ku dhihi lahayd inaan kaa maqlo ayb ilan war cidlaad la soo istaagtay <clears throat> wa annahu tacaala wuxuu ku andacoonaya lam yusqid ma في fi qur'aani asalaata ma ridin iyo wasawma soomka can ilxaa'idi kama ridin falwaajibu calayha xaa'ida waxaa ku waajibaya alqiyaamu inay u istaagta bidaalika soom iyo salaadba wuxuu ihi sheekhu fahal yuwaafiquuna ma ku waafaqayaan maxamed iscaaf iyo dadka ku kadsoomahaya baadilkiisa iyo hadalkiisa aan macnaha lahayn haada almunkira kan inkiray xaa'idada inay salaadda ka tagto ka tagto ama in la atixiyaadsada inkiray fii inkaari dafiraadda oo arrimaha dafire ma ku raacahaya am yunkiruuna calayhi daalika mase waa ku qoonsanhayaanoo waxay le waad khaldan tahay atixiyaadkan waa layska raba nabiga ummadda u jideeyey ummaddana amray muxuu ahaaye xaydana soon iyo salaad ma saara xilligaa uu taagan yahay soonkuna soobi mayso dib bay ka soo qadayn salaadna lagama rabo xilligaa waalaa dib dambe midnaba sheekh wuxuu uhi fain kaana alawal arrinku hadduu sida hore noqdo marka aysan ay mxuu ahaaye ay waafaqaan wadaalika mima laa narjuhu kaasa waxyaabaha aanan jeclayn buu idhi inay waafaqaan ilaa waa baatile faqad dalluu dalaalan baciidan way dhumeen dhumid muxuu ahaaye fog bay dhumeen adalaalu baciidna waa inaga soo marray kitaabka ilaahay kufri bay noqotaa shekhuislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa tafsiiru ayaatin ashkalat uu ka hadlay dalaalku waa kala duwan yahay ama adalaal اbaciid fahuwa اlkufr wاshirku wاlkhuruuj min almilal ayib saadad qur-aanka markaad akhridaan min bidaayati ilaa nihaayati adalaal baciid meesha lagu sheego gaalnimaa laga hadlahaya iyo dad gaaloobay ayib wakharajuu wayna ka baxeen buui sheekhu can jamaacati اlmuslimiina muslimiinta kulankooduna waa ka baxeenoo diin islaan diin ahayn bay qaateen wain kaana alaaakharu ka kale hadduu noqdo ay ku inkaaraan ay ku dafiraan nimankaasi warkaa xun ay la yimaadeen faqad wafiquu khayrkii baa la waafajiyey wa asaabuu xaqiinay ku habsadeen ayib famaa radduu bihi cala lmunkar famaa radduu bihi waxay ku ridayeen ninkii inkaray salaaddii iyo soomkii xaaido inay ka tagta diiday atixiyaadna diiday waxay ku inkireen ay ku radiyeen fahuwa radduna cala annashaashibi waqad bayannaa laka wajha daalika waana kuu caddaynay buuhi wejkaas yahay oo nabigaa la yimid ayib waanzalnaa ilayka dikra litubayina waa laga yidhi bushaaqu kuleh waxayd ugu jawaabtaan kooxda baan annaguna kugu jawaabaynaa waxaad ku radidaan nimankii xaa'ido salaad iyo soom saaray aad ku radin lahaydeen yaa annaguna ku radinaynaa ninkii yidhi nebi maxamed aalkiisa laguma salliyi karo isku meel mariya wey tumisku dhinbay u xirmaan faxadaari ayuha almuslim muslim ou iska digtoon iskana jir an tuxaawila inaad isku daydo fahma alqur'aani qur'aanka fahamkiisa mustaqilan can isunna asagoo sunnada laga gooni yeelay qur-aanka baan u fahmi oo kitaabka ilaahay baa ugu filan oo xasbunaa kitaab ullah xasbunaa maa wajadnaa fi lkitaab howlaha iska ilaali ma kala maarmaan fariin ilaahay xaggiisa ka timid oo qur-aanku fariin wado oo nabi maxameda la soo raacshay fasr ummadda u caddee baa la yidhi lianna alshaahida yaraa maa la yara alghaa'ib nabigaa loo waxyooday jibriil baa u waxyooday ilaahay amarkiibuu ku socdaa asagaa la fahansiiyey muslimiinta u sharax baa le mas-uuliyadda dhan baad nabi alla u leedahay kitabkan ad caddayso idan haddaad tiraa maynaxood iska fadhiiso hawshaa baran kafayl weeye annagaa isku filan waa aafada lagu diimaha lagaga fainaka wuxuu idhi sheekhu lan tastadiica ma awoodi karti daalika arrinka inaad qur-aanka iskii u fahamta adoon sunnada kaalmaysanaynin walow kunta abad noqotid fi luqati xagga luqada aqoonteeda iyo afka carbeed siba wahi zamaanika siba wahigii xilligaa joogayba aad noqotide ma awoodid weeye wahaaka miaal wahaaka almithaal amaamaka buuhi qabsa buuhi mithaalka hortaada taagan banaashaashibi faina الnashaashibiya hada kaana min kibaari culamaaءi اluga wadaadkan maxamed iscaafa wuxuu ahaa xilligu asagu noolaa wuxuu ahaa culammada luqada raggooda u waaweyn oo u micgiirsan buu ahaa u tun weyn fi اlqarni اlxaadiri qarniga taagan waa qarniga labaatanaad ee lasoo dhaafay bashoo ka hadlay kun sagaal boqol afartan iyo sideed inuu dhinta waan soo sheegnay wadaadka shalay baan filahaya fa anta taraahu waad u jeedda nashaashiibi qad dalla asagoo dhumay oo ku dhumay fahamkii qur-aanka xiina اktara markuu ku kadsoomay bicilmi fi luga aqoontu u lahaa luqada carabeed ayaa kelisay wuxuu idhi salluu calayhi wasallimuu tasliima waanu fahmaynaa nebi maxamed marti ogama nihin annagaa garanayna meeshana salli laguma sheegin salligu waa bidacda u baahan islaamka in laga saafagarayo alislaamu saxiix inuu ku dhexgeliya wa ku kaasa ahlulbiduc oo dhanna waxay ku dhumeen waa alictimaadu cala alcaqli اlmujaradi wاlluga sidaa dartee muctasiladu waxay ku mashquulaan inay luqada ay ku noqdaan mutabaxiriin say u kaalmaystaan inay qur taxriifiyaan oo ay ku xambaaraan maxaamil baciida ah mustakarha ah walam yastagni calaa fahmi اlqur'aani bisunna walam yastacin walam yastacin muusan kaalmaysanin bisunnati sunnadii ma kaalmaysanin calaa fahmi اlqur'aani qur-aanka fahankiisa bal inahu ankaraha sunnadii buu inkaray kamaa carafta saad u garatay wاlamhilaةu calىa maa naquul tusaalooyinka waxaanu leenahay ku yimid kaiiratun jiddan waa fara badanta laa yatasicu اlmaqaamu goobta ooma ma qaadayso buu i lidikriha sheegiddeeda ooma waasac noqoto yani kitaabka hadda khulaasadiisi iyo salaad baynu ka hadlaynaa iyo salli wa fii maa sabaqa inta aan soo baraarujiba kifaayatun kugu filan oo kifaaye ku jirtaa ku deeqi karta wallaahu muwafiq ilahay baa ruuxu hidaaya la doona khayrka waafaji buhi alfaa'ida aaalita faa'iidada saddexaad ee salliga iyo salaadda ku saabsan nebi maxamed lagu sallinayo wuxuu idhi wayara alqaari waxaa kaloo baraarujay in la baraarujiyi buu ihi wayara alqaari oo ayadan ruuxa akhrinhaya kitaabka ama salligii siiqooyinkiisa soo isha soo mariya uu dareemaya annahu laysa fii shayin minha hal lafdi oo ka mida kuma imanin buuhi siyaqaasi lafdu siyaada lafdiga ugaasnimada asiyaada ayb allahuma salli calaa nabi sayidinaa muxamadin sayidinaa kuma imanin buur ayb marka min asudadi weeyaanoo waa ugaasnimo ama inagoo suldaannimo isanimo waxaan dhihi jiro wey waxyaabaha loo yaqaano musalax siyaasi hadda noqoto mafhuum siyaadada siyaadadu waa saraynta gacanta sare lishacab shacabkaa iska leh qaanuunkaa iska leh dastuurkaa iska leh ummaddaa iska leh baarlamaankaa iska leh meel waxaa lagaga dhacay siyaadadii siyaadadii wadanka sarayntii madax bannaanidii wadanka baa lagu leeyahay marka tan waa sudadkii ugaasnimadii wey nabigu sooma dhe ana sayid اlawaliin wاlaakhiriin ana sayidu waladi ibni aadam walaa fakhr idan lafdu sayidinaa ka soo saaro sheekhu ku yidhi siyadaanu soo maray lama hayo mana ku jiro mana ku jiro walidaalika sidaa darteed ikhtalafa ismaan dhaafeen almutaakhiruun wadaadihii dambeeyey fii mashruuciyati ziyaadatiha fi الsalawaati اlibraahimiya waxay isku maandhaafeen fii mashruuciyati ziyaadatiha kordhinteeda inay sharci tahay oo la ogol yahay lagu kordhiyo fi salawaati ibraahimiya saligii ibraahimiga kamaa salayta calaa ibraahima kusoo noqnoqonay walaa yatasicu lmajaalu goobtuna u waasac noqon mayso ma deeqi karto alaana hadda linufasila inaan faafahina alqowla weedhay hadalka fii daalika arrinkaa asaga ah oo asiyaada ma la jideeya mise lama jideeyo ah iyo wadikri man dahaba iyo inaanu sheegno culummadii ku tagtay ilaa cadami mashruuciyatiha inaysan mashruuc ahayn oon sunno ahayn in lafdu sayidina la geliya meeshaas ayib maxay saa u diideen oo dheh ma nabi maxamed bay ugaasnimo u diidan yihiin iyo sayidnimo oo ma diidanee itibaacan raacid bay saa u yeeleen ay raacayaan litacliimi الnabiyi اlkaamil baridii nebi maxamed ee dhammaystirmay ay raacayaan liummati ummadiisa uu faray uu baray xiina waktigii su-ila la weydiiyey can kayfiyati الsalaati calayh markii la weydiiyey sida loogu salin lahaa nabigaa baray u sheegay u faahfaahiyey ma macallimnimada nebi maxamed macallima ka dambaysaa jirta ayb saddex arrimood buu dadku ku khaldamaa fasaadku iyo macnaha inuu kugu qulbamo oo kugu istaago oo fahmi weydo ama aad diintii iyo ereyga aad leexi saddex macnaha keenay culimmadu yidhaahdaan in ay suuulfahmi ku hayo iyo suuulqasdi suuulfahmi iyo suuulqasdi iyo inaad muxuu ahaayey afgarocnimo ay ku hayso saddexdaasaa keenta afgaroocnimo hadday ku hosoo ciil aad tahay shaygii xaq ahaa ee doonaysay baadan caddayn karin oo bayaankaadii iyo faahfaahintaadii baa dhimman oo dhaawacan waxaa l somaali waxay yidhaahdaan ninkaa af badan dhaxalka aabbahabuu ku seejiyaa warkaasu lama yaqaan nebi maxamed markaanu gacan dhaafaynn ee qaabku wax u caddeeya qaab aan wax u caddayana wax ka daba tuuranne eray u ka tega aan u dhaadayno saddex mid un buu yahay nabigu weeye tuhmaa meesha ku jirta khatar wey saddex mid un buu yahay nabigu inuu goroyo ciil yahay xaashaa lilah oo uusan caddaynaynin macna loo baahnaa oo asagoo nabigu rabay inuu sayidanaa sheego afgaroocnimo iyo muxuu ahaayey codgaabni darteed iyo afla'aan darteed uusan u badrheedhi karin macnuhu doonaya ilaa carabku iyo dubnuhu waxay kaa cabiraan wixii uurkaada ku wareegaya hadduu nabigu yahay afsaxu اlkhalq wa akmaluhum bayaanan wuxuu ka tegey maxaa adugu nooga daba tuuraysaa idan waa afsaxulkal afgaroc ma waa cid carabi ku hadasha ama shay caddaysa cidda ogu caddayn ogeyda ogu codmalanayda ogu aftahansanayda ogu afmaalsanayd weeye saa darteed loo dhiibay mas-uuliyatu tabyiin waanzalnaa ilayka dikra litubayina ayib litubayina maxaa loo dhiibayaa cadan karin idan nabigu wuxuu aha wa akmalhum bayaana taa way dhacday haddaba waa yahay masuu'ul fahmi buu nabigu qaba madadiin buu ahaa hawl loo sheego oo caddayn la yidhi oo ummadda qaabka oogu dhig la yidhi madabiinnimu u kala iloobay ma mafahmadarraa haysa nabiga maxaa helay suu'ulfahmi ma ereygii iyo amarkii ilaahay buu khalad ka fahmay ma hadalkii baan ka daadegin oo dhaafay ma surma seegteeyey waa fahanteen baan u malay idan suu'ulfahmiyaa nabiga ku tuhmaysaan bal axsanu الnaasi waaqbalhum fahman buu ahaa waxaa kaloo lagu khaldamaa oo wax ku garameeya suu اlqasdi adoon dabiin ahayn afgarocna ahayn yaa xumaan kugu jirtaa rabtaa xaqa inaad qariso ood baailkii xaqa isku labto idan waxaa tahay af maal af qabeenoo aftahano afsax ah waxaa tahay dadka dadka u fahma badan xaqina waad garanaysaa laakiin waxaa ku galay niyo xun baa ku gashay xumadoon baa tahay wanaagdoon badan ahayn khayaanaa kugu jirta xaqi baad luusluusi marka waad ka qarin ha u sheegin weeye gawaanka ha ku dhammaadeen ka qari buu ku leeyahay saddexdaa qodobbaa waxay keentaa xaqa in la qariyo ama la garab maro imaa suuءu اlfahmi aw suuءu اlqasdi iyo ayb iyo iyo cadam اlbayaan ama alcajzu can اlbayaan war saddexdaaba nabigu hadduu ceeboodba beri ka maxaa keenay lafdi uu ka tego sayidinaa ah inaad ka daba tuurtaan iska ilaaliya iska ilaaliya saddexdaa qodob waxay ku aafabaan weye wadaadku waxaa laga isagoo niyo wanaagsan macnuhu doonayo inuu gaari waayo afgarocba weeye isagoo niyo wanaagsan xaggana aftahana ayaa laga yaaba inuu dabin yahay aftahannimada iyo iskuma xidhna fahmadu la soco nin waxaa jira geedka hadala oo afqabeen ah laakiin aan fahmo badnayn oo ina acayna aan ka bixi karin baa jira arrimuhu arrimo isku xidhan ma aha saddexdaa qodob bay khalaa'iqdu ku fasahaadaan ninkii saddexduba laga hela iyadoo dhammaystiranna uu ku badbaadaa bacda towfiiq illaahi subxaanahu wa tacaala saddexdiiba nabiga hadday mutawafira ku tahay calaa akmal wujuuh say ku dhici kartaa hawlu asagu ka tega inaanu ka daba tagno ka daba tuurno khatartaa iska ilaaliya waa tii aan sale ka soo hadlahayay idinkoo wax wanaajiya leh waxaa bi'ina waxaa bi'inina waxaa bi'inina oo halku halaagsamina ayib wuxuu yidhi sheekhu faajaaba wuxuu nabigu ku jawaabay markii la weydiiyey qaabkii loogu saliyi lahaa aamiran biqowlihi asagoo farahaya ummadii biqowlihi buu ku jawaabay quuluu allahuma salli calaa muxammadin walaakinii uriid laakiin waxaan doonayaa an anqula inaan u soo guuriyo baxdigaa dheer ma gaadhay wadaadihina ma wada tirin karee bal wadaad ama laba wadaad aan wax kaaga sheego buui oo diidan in sayidina lagu soo daro salliga nebi maxamed oo wahaabiye ahayn oo ashaacire iyo rag la halmaalo ah ilaa haddana haddan wahaabiyo daldala awowi guray laga yaabaa inuu far iska taagto oo imtixaan soo taagan ah an anqula inaan soo guuriyo awowi waan la kaftamhaya wax colaada nagama dhexayso an anqula ila alquraa'i alkiraam inaan u soo guuriyo quraada wan wanaagsan hunaa meeshan aynu marayna ra'ya alxaafid ibni xajar alcasqalaani fii daalika arrinkaa ku saabsanaa maxaan u doona taxaab ibni axada kibaari culamaaءi الshaaficiyati اljaamiciina bayna اlxadiiثi wاlfiqhi maxaan sheekhu u doortay bur biictibaarihi maadaama uu ku tirsan yahay ayib ama ku xisaabsan yahay axadda kibaar culamaء الshaaficiya culammada shaaficiyada kuwa waaweyn mid ka mida lagu xisaabo ayib culammadii aljaamiciin isu keenay ama kulmiyey isku darsaday been xadii wاi i iyo xadii isku darsaday weeye faqad shaaca waxaa faafay ladaa mutaakhiri ashaaficiya shaaficiyada kuwoodida dambe agtooda waxaa ku faafay khilaafu hada tacliim annabawiy اlkariim tacliimta nebi maxamed ee qiimaha badan wax ka duwan baa ku faafo ah in sayidina lagu daro tacliimta nebi maxamed ee wanaagsan maxay inaan lagu darin maxaa caan noqday sayidina in lagu daro idan bal xaafid bn xajaroo min almuta'akhiriina axadu kibaari shaaficiyana ah faqiihna ana muxadidna ah waana adiib luqawi ah xaafid ibn xajar waxyaabaa ku kulmay qallama an tajtamica fii rajul waxyaabaha ilaah iskugu dara inay axad ku kulanto waa adag tahay waa adiib waa naaxi waxaa weeyaan waa balaaqi waa mufasir waa muxadid waa aqiih waa qaadi qaadi qudaad buu ahaa mar ayib isagoo qaadi qudaadoo bukhaariga sharxahay wuxuu dhigana waa aragteen wadaadkaa muxuu yidhi faqad qaala xaafid muxamed bnu muxamed bni muxamed alkharaabiili wuxuu yidhi dhintay saddeed boqol wa kaana wuxuu wadaadkan dambe ee muxamed bni muxamed ah mulaasiman libni xajar ee ardada u noqday ee laasimay wax badan ka bartay qaala raximah اllah wuxuu yidhi kharabiil wa min khaihina qalb asaga khadkiisi baana ka soo gurinaynaa ayb had fartiisii qalinku asagu qoray baana ka soo gurin hadalku sheekhu ku yidhi wa su'ila waxaa la weydiiya ilxaafid ibn xajar baa la weydiiyey amtaca allahu bixayaati asagoo nool baa la weydiinaya ardayguna wuxuu qoray fatwada asagoo nool xaafidku amtaca allahu allah noogu raaxeeya bixayaatii noloshiisa inuu noo daa'imo noo cimriye waxaa la weydiiyey can sifati asalaati cala اnabiy qaabkii nabiga loogu salliyi lahaa fi salaati salaada gudaheeda aw khaarija asalaati ama salaada meel ka baxsanba sawaaءn waxaa siman qiila la odhanyaa biwujuubiha salaada waajibnimadkeedii aw nadbiyatiha ayib ama inay sunnataa la sheegayaba ha u baxeen kayfiyada noo sheeg xukumkeeda maana ku weydiina xaafidow ma waajib baa nabiga in lagu saliyo fi salaa mise waa sunna kama hadlayne qaabkii loogu salihaa noo qaadaa dhig baanu nidhi la weydiiyey hal yushtaradu ma la shardiyaa fiiha fi salaa an yasifahu ruuxa ee nabiga ku salinay inuu nabiga ku tilmaama bisiyaadati ugaasnimo ama sayaada waxaa tidhahdaa laakiin siyaada in la akhriyosinka ayaa loo badan yahay kan yaquula maala inuu yidhaahdo maala allahuma salli calaa sayidina muxamed aw calaa sayidi اlkhalqi aw calaa sayidi waladi aadama saa in la dhaha miyaa wanaagsan aw yaktasira mise inuu ku gaabsadaa wanaagsan calaa qowlihi allahuma salli calaa muxamed intaa inuu ku gaabsado wa ayuhumaa afdal keebaa fiican oo khayr badan alityaanu bilafdi siyaada aw sayaada in lala yimaado lafdiga ugaasnimada likowniha aasheeda ay tahay sifatan haabitatan lahu sifo tilmaan nabiga u sugan ay tahay waaqic marka laga hadlaayo nabigu waa ogaaska ummadda iyo khalaa'iqdoo dhanba mise waxaa fadli badan cadamulityaani bihi inaan lafdigaa la keenin maxaan loo keenin licadami wuruudi dalika fi اlaahaar waa la'aanta lalayahay inuu ku soo aroray axaadiista ku timi salliga nabi maxamed licadami wuruudi dalika kaasoo arooridiisa la'aanteeda lalayahay uu ku soo aroray fi aaaar iyo fi axaadii faajaaba xaafidku wuxuu ku jawaabay radi allahu tacaala can nacam haa itibaacu اlalfaadi اlma'huurati arjaxu in la raaco alfaadda soo aroortay alma'huura iyo almanquula alfaadda la soo guuriyey in la raaco lagu dhagaa arjaxu ay afdalu ka fadli badan in lafdooda sayidina la sheego walaa yuqaalu la odhan maayo igu bushin maysaan buu yidhi ayb waa jawaab can su'aalin muqadar ictiraadin muqadar lacalla waxaa laga yaabaa nabigu taraka daalika inuu sayidka oga tegey tawaaducan isudhigid minhu min rasuuli ka sal l slam wuxuu sayidinaa noogu dhihi waayey oo salliga ugu dari waayey asaga hoos isu dhigahaya wuu ismiskiiminhaya laakiin inagu markaan ku saliyayno waa in kor u qaadno sayidina waa in la geliyo saa kartid bu ku ui xaafidku maxaad karin <clears throat> kamaa lam yakun yaquulu cinda dikrihi sala allahu calayhi wasalam suusan u dhihi jirin nabigu markuu asagu isa sheego sala allahu calayhi wasalam nabigu isdhihi jiray maya haddaba sayidinana sidaasoo kale oga tegaye wadaadow inagu aan la nimaadno bushigaama ima dhigi kartaanbu kuwi kamaa lam yakun suusan u hayn nabigu yaquulu mid yidhahda cinda dikrihi markuu asagu issheego ama uu iska hadlaayo sal اllahu calayhi wasalam nabigu ma dhihi jira maya innagu sooma dhahno sidoo kale sayidina nabigu ma dhihi jirin alfaadana kuma imanin laakiin annagu waan dhahaynaa bushiga waad fahanteen baan u malay wa ummatu ummadduusuna manduubatun waa loogu yeedhay ilaa an taquula daalika arrinkaa inay tirado nabiga ay ku salido marka la sheego kulamaa dukira mar walbo la sheego naqul naquul buxaafadku bushiga waxaan kaga jawaabaynaa low kaana daalika sayid sheegiddu hadday raajixan fadli badan tahay oy ta kale ka fiican tahay la ja'a can اsaxaabati uma can taabiciin god waalan buu ku galay oo culus hadduu nabigu ka afgobaadsaday ama gobi ayadu isma ammaanteen nabigu iskaga leexday sayidina in lagu ammaanaad fiicanta adugna as ammaantay miy ma og tahay ayib sida wadaadka carabeed ee isagoo loo tarjamaysanaya wuxuu ahaa yaa la sheegay waa doctor waxaa kaloo ilowday inaan macadkaana wax ka dhiga mm. soomaalida dhaqanka carabta way kaga fiican tahay ninka soomaaliga ah ee soomaalinimada weli baaqiga ku ah kama hadlahayo nimanka yurub tegey kama hadlahayo nimanka galbeed ee ku milmay weli dadka afrika ku nool baan ka hadlahayaa ama soomaaliya ku nool ee dhaqankii somalia weli baaqiga ku yahay Eh, nin is-ammaanay ama isfaanay riis nuugtaa ka ron bay yidhaahdaan ma ogole ninka soomaaliga in la ammaano hortiisa laga ammaano weliba wuu yaxyiixu wuu xushoona wuu qajili wuu kaa tegi laakiin waayo dhoweydan yurub iyo meelahan eh, north america meelo tegay niman waxaan u tegay marqaamahaya marka la ammaanhayo waasax waasax noqonba fahmaysan haddaadan ammaanin inaad kala dhimanaysaanba waa hebel sheekh hebel weeyo in hebel hebel baa layadaa sheekhkan ah dhool cadayna musuud buu sii bilaabahaya waa ay fahanteen baan u malay ayib gobi isma ammaata saasaan oga jeedaa wuxuu yidhi xaafidku haddii nebi maxamed uu ka leexdeen o asagoo is-ammaanoo saa sheegtaan ay run tahay saxaabadii maxay sayidina u dhihi waayeen oo taabiciintu maxay u dhihi waayeen oo a'immadii afartan maxay u dhihi waayeen warka xaggeed ka keenteen khayrkii mutaakhiriina idinka laydinku shubee nebi maxamed iyo saxaabe iyo taabiciina a'immadii laga qadiya muxuu yahay meel culus buu fadhiistay la jaaءa can الصaxaabati buu ka iman lahaa uma can الtaabiciin walam naqif maana ku dul istaagin buuhi xaafidku asagoo muطalica fii shayin min alaahaar fii shayin min alaahaar shay ka mida axaadiidta ka yimid can axadi min الصaxaaba walaa can الtaabiciina lahum qaala dalika wuxuu yidhi maanan maana dul istaagin fii shay min ay fii xadiiin min alxadiid axaadiitii aaaarta ka timid can axadi min asaxaabati walaa can itaabiciina wala taabiciina lahum iyo kuwii raacay saxaabada oo qaala daalika arrinkaa sheegay oo yidhi sayidinaa meesha ku daray maca karati ma shay badnaanshiisa lala qabo weliba iyadoo weliba lala qabo weeye maa warada canhum wixii ka soo arooray badnidiisa canhum xaggoodoo min daalika arrinkaas oo salliga ah salliga ka soo arooray iyo alfaadday wariyeen aad bay u badan tahay saxaabada iyo taabiciintu iyo qaabka nabigu u saliyi jireen wa maca daalika hal lafdi oo sayidina mahay nabigu وhذا الإmام الشhaaفiعي imaamkeeni waaba kan buri shaafici ah maxamed idriis abu cabdiلlah أclى الlahu darajaة ilahay darajdiisa ha saro mariyo janno fiican ha geeye wa huwa asaguna min أكثar الnaasi dadka midkooda ugu badan weeye tacdiiman weynaynta linebi nabiga la weyneeyo qaala wuxuu ihi imaam shaafici fii khudbati kitaabihi kitaabkiisi muqadimadiisa alladii kitaabkaasu huwa cumdatu ahli madhabihi ahlu madhabkiisa kay cuskadaan ah oo umka ah dee qaala wuxuu ihi allahuma salli calaa muxamed buu ku yidhi ilaa aakhiri maa addaahu ilayh ijtihaaduhu ilaa laga gaadho wixii asagu ijtihaad uu ku gaadhay oo alfaad ah wahwa ijtihaadkaas asagu uu la yimidna waxaa weeye qowluu yidhi imaam shaafici allahuma salli calaa muxamadin kulamaa dakarahu daakiruun mar walbay xusan inta nabiga xusta ee xusuusan ayb وكلmaa غafla can dikri الغaafiluun iyo mar walboy dadka nabiga halmaamay ama alla halmaamay ilowsan ay ilaabaan وkaأنahu waxaad moodaa shaafici istanbaطa inuu ka dheehday daalika arinkaa asaga ah oo kulamaa dakarahu in la sheegay kulamaa غafla min الxadiiثi الصaxiixi xadiidkii fayoobaa aladii xadiidkaasoo fiihi ay ku dhex jirtay subxaana الlahi cadada khalqihi ayb وariضىa nafsihi وaزinaةa carshihi وamidaada kalimaatih faqad habata waxaa sugnaaday annahu calayhi الsalaaةu wasalaam nabigu qaala inuu ku yidhi liumi اlmuminiin muminiintu hooyadu wuxuu ku yidhi wara'aha asagoo arkay qad akarad inay badisa atasbiixa subxaanalaysiga wa ataalathu ayna dheeraysay wuxuu ku yidhi laqad qultu waxaan idhi bacdaki gadaasha kalimaatin weera anuu ilaahay ku xusay low wusna haddii lala miisaamo oo lala saara kafad bimaa qulti waxa aad tidhi la wasanathunna way ka cuslaan lahayd oo tii anugu aanay koobnayd baa ka cuslaan lahayd fadakara daalika subxaan allahi cadda khalqi buu nabigu sheegay dikriga aanu soo marray wa kaana nabigu wuxuu yucjibu ku u bowo uu cajab geliyo aljawaamica yucjibuhu aljawaamicu cafwan ururiyaasha weedhaha wax ururiya ayaa gudayaa nabiga cajab gelin jira u bogi jira min adducaa'i ducooyinka xaggooda ah ducada kooban xaggana gudaha ballaaran buu nabigu jeclaan jiray war laheer la dardaro oo haddana nuxur badan lahayn ma fiicno wuxuu yidhi xaafid ibn xajar weli halka isagaa wata waqad caqada alqaadi ciyaad wuxuu guntay qaadi ciyaad almaaliki baaban buu guntay fii sifati asalaati cala nebi oo ku saabsan qaabka nabiga loogu sallii lahaa fii kitaabi ashifaa الشفاء بتacriifi xuquuq المصطفى ba la kitaab maطbuuca laba mujalada wanaqla dahabina waa ku naqdiyaa shifa wuxuu ihi waa wadaad ijtihaaday camalkii oon fani xadiid waxba ka aqoonin buuri ilaahay baa ka hawaabin bu laakiin kitaab fiican maa buuri siyarka dahabi hadduu ku qabto kitaabku waa dahab warka maanan ka yeeli kitaabku kitaab aad u qiimo badan weeye kitaabka ashifa bitacriifi xuquuqi اlmustafa kutubta maalikiye ay qoreen ay ka qoreen nebiga maxamed xuquuqdiisii difaacaysa kitaabka ugu qiimo badan weeye laakiin ma gaadho kitaabka sheikhulislaam ibnu temiya assaari walmasluum calaa shaatim arasuul in la akhriyan weliba waa muhiim kitaabka qaadi ciyaad wax badan baad ka fahmaysaa waxyaaba yaryar baa karkaarka lagu wadeeranaya marka nabiga baabkiisa la marayo waa in la iska ilaaliyo fuqahadu niman ay takfiiriyeen wadaaddo culummaoga waawan maxay ku takfiiriyeen wadaad dhihi jiray markuu cashirka akrinayo agoonkii wuxuu yidhi agoonkii wuxuu yidhi nabi maxamed soo agoon ma ahayn marka dhab laga hadlaayo laakiin qaabka carabka loogu dhadhajin waxaa ka muuqda dhayalsi ma tahay mise ma aha halkaasay ka ursadeen way gaalaysiiyeen wadaad maalikoo faqiihu waxay gaalaysiiyeen weliba dileen fuqahadu odhan jiray qaala khatnu xaydara xaydar sodogii wuxuu yidhi cali way xaydaruhu cali sodogii wuxuu yidhi cali sodogii wuxuu maxay tahay aabbahaabaa ka xanaaqi haddii la yidhaahdo waa waa maxamed aabbihii war eyahu maxaad leeda abukorda la baxaaya war kurayga yarkaagu dhalay baad igu tacriifinaysaa hadda igu qeexaysaa idan duqiku dhalaan wuxuusa ogolay in la yidhaahdo waa hebel aabbihii hebel aabbihii wadaadka la yidhaahdo waa heblo ninkeeda ka war dadka isagoo la tacriifinaya in la yidhaahdo waa hebla ninkeedii nimanaan qaraabannahay waa dhaqankaa leh haddaad gabadh ka guursato gabadhay kugu tacriifinhayaan iska ilaali intay kudhihilahayeen waa ninkan hebel hebel baa la yidhahda aan isbaro ilmaadeer wamaca daalik haddana waana seedigeen loodhan lahaa waxaa ku dhihi hebla ninkeedii weeye ma lagaaga bilaabi kuwaasoo gabadha waa loo furaa lama qaba gabadhooda kuwa ayb gabdhahana waxay qaaraanka oga qaadana sida ragga looga qaado ya intaa ma ku daayaa mise hoos baan u degaa waaya yaan xaali xubeel isu qabsan inta aan ku daaya wanaqala wuxuu soo guuriyey fiihi almihim waxaan oga jeedaa kitaabka kitaab qiimo badan weeye dahabi siduu sheegay qaadi ciyaad fanniga xadiidka waa lagaga fiicanya laakiin waa faqiis nacay oo dhegdhegahaya wey baabkii fiqigana siday la rabay buu u hadlayay si ka fiican waliba aahaartii axaadiisu soo guuriyona wadaadihii wariyibu kuu sheegay asaguna ninku muxadid ma ahayn marka maxaad ku geli adugu haddaad faniga ilahay kuu furay wixii dhiman dhammaystir raggana ha weerari ayib wanaqala fiih wuxuu soo guuriyey aaaran aahaar buu soo guuriyey axaadiis wey marfuucatan la korya nabiga loo koryeelay can jamaacati buna ka soo guriy mana saxaaba iyo wataabiciin ayib jamaaca taabiciin iyo saxaababa leh laysa kuma jirin buu xaafidku fii shayin minha aahaartaa hal mid ka mida can axad min aلصaxaabati وaغayrihim lafdu sayidina lafdu sayidina kuma jiro laa min الtaabiciin walaa min صaxaabiyin walaa min الrasuul war xagay marka u wadaan buu yidhi kutubtii laga qoran kale aan ahay minhaa aahaartu uu soo goriy waxaa ka mid a xadiiثu caliyin radi الlahu taعalى canه أnnahu kaana yucalimuhum inuu bari jiray kayfiyata salaati calى nabi yaquul wuxuu odhan jiray cali aarkiisa allaahuma daaxiya madxuwaati wa baariya masmuukaati ijcal sawaabiqa salawaatika wanawaamiya barakaatika wazaa'ida taxiyatika calىa muxamadi cabdika warasuulika alfaatixi limaa ugliq allaahuma daaxiya almadxuwaat allaha fidiyey waxyaabaha la fidiyey weye daaxiya almadxu waad cir baa la fidiye oo dhul baa la fidiye oo adduun o dhan baa fidsan soo ma aha makhluuqaadkao dhan baa fidsan waa cirba mooye waalarda bacda daalika maxaa la yidhi daxaaha wabaariya almasmuukaat inta jurmigale qaradane allaha abuurayow cirka iyo dhulka baa dee iyaguna qaray leeyihiin samkigu waa qirada shayga soo qira ma laha iyo xajmiga ijcal allow yeel sawaabiqa salawaatika naxariisahaada ama ammaanahaada kuwada horbaxyayee degdega ilan salaadda iyo salligaaba kala hormaree naxariista usoo soo horayso weeye ee u degdegta iyo nawaamiya barakaatika barakooyinkaada kuwooda kordhe ee aan intaa ku ekaanin kordha ee tarma wazaa'ida taxiyatika iyo salaantaada dheeraadkeeda alla waxaad yeeshaa inta wada socoto calaa muxamadin cabdika wa rasuulika maxamed dushiisa dhig weeye addoonkaadii haya rasuulkaadii alfaatixi furay ummadda u furay limaa uqliqa wixii la xidhay khayrarka xidhnaa o dhan buu furay barakow noo haye bayacow ayib aharka cali isaguna sanad ma laha bilaa sanad buu sheegay iyadoo sidaa tahay oo weliba siiquu ku ijtihaada ay tahay caliy oo u keenay makuma jirto sayidina miyaan haynaa sayidina xataa ma hayno alimaam اsakhaa wuxuu ihi lam aqif lahu calىa aslin kitaabkiisa alqowl اbadiic fi الsalaaةi calى اlxabiib الشhafiic sidaasuu ku yidhi وcan caliyin waxaa kaloo asna uu wariyey qaadi ciyaad ka wariyey annahu kaana yaquul u dhihi jiray salawaat ullaahi ilaahay naxariisihiisii ammaanihiisa albari allihii baariga ahaa addoomihiisa u dhimrinaya u naxariis badnaa u ixsaan badnaa alraxiim naxariista badnaa wاlmalaa'ikati اlmuqarabiin wa salawaati malaaikati اlmuqarabiin wey iyo malaa'igta alla dhoweeyey salaadahoodii iyo wاlnebiyiina wالsidiiqiina wالshuhadaa wالsaalixiin iyo inta susuuban salaadahoodii iyo shuhadada salaadahoodii iyo sidiiqiinta alla rumeyn badan salaadahoodii iyo ambiyada salaadahoodii iyo wamaa sabaxa laka min shay iyo wax walbo ku nasaha alla oo kuu subxaanlay salaadiisii yaa rabba alcaalamiin xaggeen dhigaa xaggeen dhigta calaa muxamadin bni cabdillaahi muxamedkii ina cabdilaahi ah khaatama annabiyiina ambiyada garadambayskoodii ahaa wa imaami almuttaqiina inta alla ka cabsatana ugaaskoodii hogaankoodii ahaa allow saar sayidinaana ma hayno ayadna iyadoo lowle la faahfaahiyo oo lagu xeeldheera salligan haddana kuma jiro ayb وعan cabdاللaahi بni mascuud cabdالlah mascuudna waxaa laga wariyey uu ka wariyey qaadi ciyaad أnnahu kaana yaquul labadooduba midka hore iyo kanba ayb ayaguna sanadkoodu ma sugn inkastoo xaafidka midkood dhihi jir sanadku waa ronya ku dhihi doono annahu kaana yaquul mid yidhahdoha allahuma ajcal yar salawaatika naxariisahaadii wa barakaatika khayrkaadii wa raxmatika naxariistaada salawaatika ammaantaada iyo raxma in hadda la kala qaadi soo ma aragtid allahuma ajcal salawaatika yacni ammaantaada wey ammaanahaada aad ammaanta wa barakaatika wa raxmatik calaa muxamadin cabdika wa rasuulik imaami alkhayri ahaa khayrka imaamkiisa hogaankii imaamka hoggaankii khayrka wa rasuuli raxma naxariista rasuulkeediina ahaa ayadna sayidina ma hayno wa can ilxasan albasri abu saciid waxaa ka yimid annahu kaana yaquul buu ka wariyey annahu kaana yaquul inuu man araada ninkii doona an yashraba inuu ku cabo bilka'si اlarwaa koobkii ama dhakalkii wax cokanayn jiray ama aad looga dhargi jiray alarwa ay alafdal weeye ayib min xawd اlmustafaa darkii nebi mxamed oo kaga caba ninkii doonaya ilan galaasyaha sursuran xawdka nebi maxamed siday sunnadu sheegtay galaas weyn iyo dhakal iyo dhil ninkii doonaya in loo daro xawdka nebi maxamed falyaqul asaguna ha yidhahd intuu adduunka joogo allahuma salli calى muxamadi wacalى aalihi waasxaabihi waaswaajihi waawlaadihi waduriyatihi waahli beytihi intaaso dhan waynu soo maray waa asxaabi baynu soo maran yaanu soo marin wa wlaadii iyo awlaaddiisii wa duriyatii ubadkiisii farqi oma dhexeeya duriya awlaad ayib waa isku mid weeye qolyana way kala qaadaan wa ahlu beytihi iyo ahlu beytkiisii iyo wa ashaarihi xididkiisii dadkii xididka ahaa ashaarma haddii la idlaaqo gabdhahaada kuwa qabay kuwii adaad ka xila qabtay sodohdaa xaggeeda dhan waxaasoo dhan xidid baa la yidhahdaa dadku waa barikeenta iyo buryakeenta baa la yidhaahdaa wixii barikeenta ee ashaar loo yaqaanaa iyo wa ansaari inta nabiga u gargaaraysay iyo wa ashaaci taageerayaashiisii iyo wa muxibiinta jeclayd intuba alla u naxariisto ama ammaan fa haadaa buxaafidn xajar midkan kada maa awtaro wuxuu soo guuriyay qaadi ciyaad muxuu ahaaye cafwan fa haadaa maa uhiru min uiru bay marka ku fiican tahay ilaa xaafidkaa warka watee fa haadaa kani waxaa maa uuiru waxaan soo guurinhaya min ashifaa'i aan ka soo geeyo intaanaan kaga kaaftoomay oo mimaa kii yatacallaqu ku xidhan ama ku saabsan bihay'ati salaati qaabka loogu salliyi lahaa calayh cala rasuul cani saxaabati laga soo guuriye waman bacdahum <clears throat> wadukira ama wadakara wuxuu sheegay weyqadciyaad fiihi ay fi shifaa'i hayr daal ku sheegay ahaar kalena waa ku sheegay laakiin intaanaan anugu waxaan soo guurin intan wey nacam hase yeeshee bu laakiin bay ka dhigan tahay hase yeeshee nacam iyo haadaa iyo waa hakad hadal hore ood soo waday baad xoogu waxad yar qabanaysaa beregaad yar qabanaysa hadal kalead u gudbaysaa intaa waxaa ii dheer ayib <clears throat> nacam warada waxaa ku soo arooray fii xadiidi bni mascuudin waxaa ku soo arooray annahu kaana yaquulu inuu ohan jiray fii salaatihi cala اnnabiy markuu nabiga ku salinhaya allahuma ajcal allow yeel fadaa'ila salawaatika salaadahaada dheeraadkooda ammaanahaada dheeraadkooda weeye iyo waraxmatika naxariistaada dheeraadka iyo wabarakaatika khayraadkaada dheeraadkooda calaa sayidilmursaliin baa ku yimid kan sayidilmursaliin haddaan haynaa aarkii ibni mascuud akhraja ibnu maaja baa wariyey walaakina isnaadahu daciifun laakiin sanadkiisu waa daciif waxadiiu caliy almushaaru ilayh xadiidka caliy eenu soo ishaaray awalan markii u horrayso soo bilownayna akhrajahu طabaraaniyu baa soo saaray biisnaadin laysa bihi ba's sanad aan dhib lahayn buu ku soo saaray bal huwa daciifu liljihaanati walinqiطaac sanadkiisna waa daciif weeye alxaafid asakhawi baana sidaa ku daciifiyey oo yidhi jahaala ku jirta iyo inqiaacasna ma sugno xaafidku waa macno adag rawaytuha aan wariyey mashruuxatan iyadoo la sharxo la faahfaahiyey fii kitaabi fadli الnabiyi kitaabkii fadliga nebi maxamed sal ly slam ee uu lahaa liabilxasan ibn اlfaris halkaasaan ku faahfaahinay laakiin hadda wixii ka khusaya waa intan buuri waqad dakara shaaficiyatu shaaficiyadu waxay sheegeen fiqiyaadkooda ana rajula low xalafa hadduu ku dhaarto layusaliyanna cala الnabiy wallee waxaan ogu sallin buu nabiga afdal salaati salaad midda u fadli badan baa nabiga ku sallinhaya wuxuu ku dhaartay oo baallaha ku gooya dhaar inuu nabiga ogu saliya salli midka ogu fadli badan waxay dhaheen salligee dhaartiisu ay ku fulaysaa salligee dhaartiisu ay ku fulaysaa fa ariiqu lbiri dhaarfurku waxaa weeye bay dhaheen jidkiisu jidka dhaarfurku waxaa weeye an yusalliya inuu ku saliyo cala nabi ogu salliyay dhaheen shaafici allahuma salli calaa muxamadin kulamaa dakarahu daakiruun wasaha uu ka ilduufa can dikrihi alghaafiluun saasay dhaheen tana ogu camsan kulamaa dakarahu daakiruun waa loo fofogoynaya wasaacan dikri haafiluun qaala nawowi wuxuu ihi wasawaabu sida sawaabka waxaa weeye alladii kaasoo yambaqa ee habboon tahay aljasmu bihi in la an yuqaala in la yidhahda ugu fiicane dhaartooda ay ku furmi waxaa weeye allahuma salli calaa muxamadin wacalaa ali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahim ayb kaas weeye lafdi aad ku ijtihaado oo kulamaa dakarahu daakirun wasaa dikri eh, alkhaafiluun meeshaas waxba kama jiraan wey ka nabi maxamed wa khayrulhadyi hadyu muxamed sal lay slam waqad tacaqabahu waxaa ka daba tegey nawowi oon daynin jamaacatu min almutaakhiriin caryaa hadloo badbaada weeye koox ka mid a ah mutaakhiriinta dambe maxay yidhahdeen biannahu laysa kuma jiran fi lkayfiyatayn labada kayfiyaba tii ay wadaaduhu sheegeen ee allahuma salli calaa muxamadin kulamaa dakarahu tunawiyu sheegayba almadkuuratayn la sheegay maa yadullu wax tusaya kuma jiro calaa hubuuti alafdaliyati fadli badnaansho inuu ku sugan yahay fiihimaa gudahooda min xayثu naqlu xagga soo raridda yacnii sheegaya ma salli nabiga loogu saliy waxaa u fadli badan allahuma salli calaa muxamadi wacala ali muxamed oo salliga ibraahimiga mana xadiid sheegaya kulamaa dakarahu dakarun baa u fadli badan labaduba waxaa wey midna nabigaa yidhi midna wadaad ku ijtihaaday wa amaa min xayu lmacnaa xagga macnaha haddii le keebaa cumuum ku jira falafdaliyatu fadli badnaanshuhu daahiratu waxay ka muuqataa fi lafdi اlأwali